Mm-hmm. Mm-hmm. allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wasidna cilma alxamdu lilahi cala kulli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnaar galabta oo sabtiya ramadaanna ay tahay saddex kun afar boqol iyo afariyo afartankii hijriyada calayhina calaa nabiyina moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa inoo bilaabmaya kitaabkan qiimaha badan alshamaa'il almuxamadiya kitaabkaasi insha allahu tacaala wuxuu inoogu gabagaboobayaa intaa ramadaantu ay socoto biidni illahi tacaala kitaabka xuduurna waa yeelanaya oo ardaygii xalaqaadkao dhan soo xaadiray ijaasana waa yeelanaya biidni illahi tacaala kitaabka inta intaynaan gelin toddoba qodobo muhiima ayaynu ka horaysiin biidni illaahi tacaala oo runtii u noqonaya gogol xaadh wanaagsan oo lagu fahmi karo ee waxaynu u soconno ama ujeedkeenna qodobka ugu horreeya wuxuu yahay lafdigan ashamaa'il ereyga laga jamciyey muxuu yahay ilaan wuxuu ku caan caanbaxay alshamaa'ilu almuxamadiya ama alshamaa'ilu alnabawiya ama alshamaa'ilu almustafawiya waana isku wada macne marka ereyga shamaa'il halkii laga keenay ee laga jamciyey culammada carabiyadu saddex qowl bay ku leeyihin qolo waxay yidhahdeen waa lafdatu shimaal allatii hiya did lyamiin shimaal oo bidixa ayaa la jamciyey shamaa'il bay noqotay oo waa ka ilaahay leeya tafaya'u dilaaluhu can ilyamiini washamaa'ili sujada lilaahi wahum daakhiruun oo xaggay iska gelayaan shamaa'il iyo bidixdu qofka bidixlaha ah ee guran siday guranaantu dabeecad ugu tahay ayaa qofkana sifooyinku dabeecad ugu yihiin oo aanay ka guurayn oo qofkii guranaa si kastuu isu tahbiibo waxaa jiidanaya guranaantii qofka runta iyo wanaagga iyo karamka iyo deeqduna way jiidanayaanoo waa abuur sidaa waa la yidhi culimo kale waxa dhaha maya ee waa laga keenay shamaal oo shiinka la fadxaynayo waxay yidhahdeen waana khisaal iyo tibaac bay la macno tahay oo shimaal maahee waa shamaal waa bifatxi ashiin waxay deliishadeen beyt carabiya odhanaya humuu qowmii waqad ankartu minhum shamaa'ilu yatluuha min shamaali qowmkaygii waxaan ka garan waayey shamaa'il yatluuha shamaalu dhaqanno dhaqanno kale ay daba socdaan ayay la yimaadeen marka waxay leeyiin waa shamaale shimaal maaha macnaha saddexaad waa in la yidhaahdo shamiila ayaa laga keenay wahiya maa yashtamilu calayhi linsaan qofku wuxuu isku dadaa laydhaa wa minhaa sumiyat ishamlatu shamla shamladda inagu soomaali shalmad baynu idhaa laamkaynu horraysiinaa laakiin waa shamla oo wixuu qofku isku dado ka'annamaa dabeecaddani sidii go'ii laysku dadayey ee jidhka wada qaadayey inay dabeecaddu wada gaadhay qowlkaa waxaa xoojinaya ibnu faris oo ka mida ah culimmada luqada wuxuu leeyahay waana shayga loo yaqaano shamila yashmalu shumuulan amrun shaamil waa wax wada gaadhaya oo dhan oo aan cidna ku gaar ahayn in faciila lagu keeno facaa'ilna waa macruuf fi luqa alcarabiya oo kariima bimacnaa karaa'im ayaa lagu keenaa wathiiqa bimacnaa wathaa'iq baa lagu jamciyaa way ku timaadaa macnaha ugu xoogan wuxuu noqonayaa kaas saddexaad oo ah in shamaa'il lagu jamciyey shamiila wa huwa maa yashtamilu calayhi alinsaanu min khisaal wa tabaa'ic bacduhaa maqhruusa wa bacduhaa muktasaba dabeecado qofku uu leeyahayoo badhna uu ku dhashay badhna uu isagu kasbaday oo dadaalkeeda iyo barashadeeda iyo tarbiyadeeda uu leeyahy marka macnahaynu xoojinaynaa waa kaa dambe oo shamaa'il lagu jamcinaya shamiila tacriifkeedu waa maxay waa qodobka labaad waxa weeyaan khalqu nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa khuluquhu wa tawaabicu dalik nebiga abuurkiisii salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo akhlaaqadiisii iyo sifaadkiisii iyo wixii ay caga ku qaataanoo wuxuu isagu gaar u lahaa aalaadkiisii maryihiisii rakuubkiisii ee gogoshiisii ee cadayadiisii weysadiisii waxyaalaha noocaasa saddexdaasaa lagu baxsiyaa haddaad shamaa'il maqasho haddii si kale loo dhigo waa suuratuhu daahira wa suuratuhu albaatina suurada muuqata ee nebiga dherarkiisii intuu gaadhsiisnaa baaxaddiisu jidh ahaan inta leekayd midabkiisii timihiisii socodkiisii ee waxyaalaha ilkihiisii dhoolacadayntiisii sunnayaashiisii muuqaalkiisii in wax lagaa baro iyo akhlaaqadii iyo habdhaqankii uu lahaa in isna wax lagaa baro labadaasaa gundhigu ah cilmiga shamaa'ilka la yidhaahdo culimmadu laakiin waxay raaciyeen wixii nebigu gaar u isticmaali jiray oo ay ka mid yihiin khawaadimtiisii iyo awlaaddiisii iyo dumaradiisii iyo ee fardihiisii awrtiisii dameerkuu raaci jiray hadhuubkii uu ku weysaysan jiray gogashuu ku seexan jiray ilaa iyo umuuraha soo raacayo fargashigiisii iyo seefihiisii iyo kuwaasna waa muqhtanayaadkiiyo waa ay soo raacayaan shamaaisha mowduucan shamaaishu siirada waa ka yar gudagaaban yahay uu ka gudagaaban yahay siiradu waxay ka warantaa nebiga awowyadii iyo ayeeyooyinkii iyo hooyooyinkii iyo intaanuu nebiba noqon iyo dhallaannimadii iyo dhallinyaranimadii iyo isagoo nebiya iyo maka iyo madiina ilaa iyo wafaadkii iyadoo ka guda ballaadhantay waxa kale oo iyana ka sii guda yar cilmiga la ydhaha dalaa'ilu nubuwa oo ah mucjisaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam daliilka u ahaa inuu nebi yahay shamaailka waa lagu darilaa laakiin culimmadu waxay caadaysteen inay kutubu gaar yeelaan oo dalaa'ilu nubuwa lilbayhaqi dalaa'ilu nubuwa liabi naciim dalaa'ilu nubuwa aad bay u badan yihiin marka mucjisaadkii kutubta qaarna waa ku soo daraan qaarna waa ka reebaan marka haddii laga reebona sida loo badan yahaye saddex bay ku soo ururaysaa waa suuraddiisii muuqaalka guud iyo suuraddii baadinka ahayd oo dabeecaddiiya ah, iyo waxyaalihii muqhtanayaadka ee uu nebigu gaar u lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh mowduuca saddexaad wuxuu yahay ama qodobka saddexaad aynu ka horraysiinaynaa ahmiyadda mowduucan shamaaisha mowduucan shamaaishu wuxuu ka waramayaa warramayaa insaanulwujuud insaankii soo maray wujuudkaba ee ugu qiimaha badnaa noloshiisii buu ka warramaya shayga laga waramayaana wuxuu qiimo ku yeeshaa wuxuu ka waramayo waxaa la dhaha sharafu shayi bisharafi almutacallaq shaygu wuxuu sharaf ku leeyey muxuu la xidhiidhaa iminka haddii lagu idhahdo hadalka anigu aan leeyahy iyo hadalkii abubakar asidiiq iyo hadalkii nabiyullaahi moxamed sala allahu caleyh wasalam iyo hadalka ilaahay sideed u tartiibin lahayd hadalkii ilaahay baa ugu horreeya ilaana huwa allah yaa ku xiga hadalka abubakr sidiiq ee hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalka abubakarna wuxuu soo gelayaa marka nebiyada laga yimaado hadalka ugu soo xiga inta kale waa bini aadan caadiya iyo bashar caadiya haddii lagu dhaha cilmiyada qiimee cilmi walba mutacalaqiisa laisweydiiyaa cilmiga tafsiirku muxuu noqonayaa cilmiga caqiidadu muxuu noqonaya cilmiga xadiisku muxuu noqonaya noqonayaa cilmulcaqiida waa cilmiga cilmiyada ugu sarreeya maxaa yeelay yatacallaqu billaahi subxaanah ilaahay iyo kitaabkiisa iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rususha iyo aakhiru ka warramaya waxaa soo raacaya cilmu tafsiir oo kalaamullahi isna ah wixii alla ku tacalluqa uu ka sarreeya wixii khalqi ku tacalluqa waxaa ku soo xigaya xadiiska oo ku tacalluqaya daatadii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo kalaamkiisii waa sayidu waladi aadam noloshiisa in daraasaynaynaa waxaynu daraasaynaynaa afdalu cibaadiillaah intii ilaahay abuuray kii ugu fadliga badnaa baynu daraasaynaynaa waxaynu daraasaynaynaa khaliilu rabbi alcaalamiin kii ilaahay gaar ula baxay ee uu ku sheegay inuu khaliilkiisa yahay waxaynu daraasaynaynaa aclamu khalqi illaahi billaah cidda ilaahay ilaahay ugu taqaana ayaanu daraasaynaynaa waxaynu daraasaynaynaa akmaluhum cibaadatan ciddii ugu cibaadada kaamilsanayd ayaanu daraasaynaynaa waxaynu baranaynaa acdamuhum khalqan wa khuluqan kii ugu quruxda iyo qaayaha badnaa ee ugu akhlaaqada wanaagsanaa waxaynu daraasaynaynaa saaxibu lmaqaami almaxmuud waalxawd almawruud walliwaau almacquud nebiga ilaahay si gaara u siiyey maqaamulmaxmuudka ee markay malaa'igtu baqaan ee rususha iyo ambiyadu baqaan isagu ilaahay hortegaya oo u sujuudaya oo ammaanaya oo bartaa ka ergeynaya meeshii laga wada shaacay al alxawd almawruud xawdka ugu ballaadhan saaxibkii lahaa baynu diraasaynaynaa waxaynu diraasaynaynaa liwaau lxamd calanka mahadnaqana maalinta qiyaame isagaa loo dhiibayaa aadam iyo intii ka dambaysoo dhanna way ku daba faylayaan waxaynu diraasaynaynaa nebigii ilaahay si gaara ugu diray caalamiinta oo dhan iyadoo nebiyada kale nin walba qoomkiisa gaar loogu diri jiray ayaa caalamkao dhan loogu diray al alaxmara walaswad aw iljinna waalins waxaynu diraasaynaynaa nebigii ilaahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee loo qoondeeyey in lagu soo afmeelo ambiyadiiyo rusushaba waxaynu diraasaynaynaa nebiga ilaahay noloshiisa ku dhaartay lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuun waxaynu diraasaynaynaa nebiga aan ilaahay weligii magaciisao mujarada ugu yeedhin oo yaa rasuul allah yaa ayuha annabiyu yaa ayuha arasuulu ayaa loogu yeedhaya ambiyada kalena yaa nuuxu yaa muusa yaa ibraahiim ayaa loogu yeedhaya yaa aadam magacooda mujaradaa loogu yeedhaya sidaa awgeed baa wuxuu yidhi xasaan ibnu saabit radia allaahu canhu abyaaddii cajiibkayduu nebiga ku ammaanay wuxuu yidhi wa axsanu minka lam tara qatu cayni wa ajmalu minka lam talid innisaa'u khuliqta mubara'an min kulli caybin kaannaka qad khuliqta kama tashaa waa abyadda ugu layaabka badan ee uu ku ammaanay wuxuu uhi wa axsanu minka lam tara qatu cayni cid kaa qurux badan weligay indhahaygu may arag mana arkayaan weliba waxay culimmadu ku daraan kitaabkeenu ugu tegi doonnaae nebiga quruxdiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu sheegay in nebi yuusuf la siiyey shadra alxusni kala badh quruxdii nebigana waxaa la siiyey quruxdii oo dhammaystiran markaasaa culimmada qaar waxay yidhaahdeen haddii nebiyulaahi yuusuf oo quruxda kala badh la siiyey lagu ibtiloobayo dumarkii ku ibtiloobeen maxaa nebiga loogu ibtilaabi waaye deete waxay yidhaahdeen waxa la socotay quruxda nebiga aljalaalu waalmahaaba jalaal iyo haybad iyo xushmad weyn oo siyaada ah ayuu watay markaa qurux keliya may ahayne waa qurux ay weheliso almahaabatu waljalaalu walbahaa markaasaa wuxuu ku daray wa ajmalu minka lam talid innisaa'u hadalkaa nebiguu ka leeyay hadday aanay jirin oo cidka ka qurux badani ay jiri leyd wuxuu odhan laha halkaa u daah sidii maalintii inanta yare ay gabayday ay tidhi wa fiina nabiyun yacrifu ma fii hadin way gabaydo waxay tidhi waxa nala jooga nebi garanaya waxa berri jira sudhi daaka allaah u kaadiina yahay ka berri waxa dhacaya garanaya waa ilaahay nebigu ma qirayo waxaan jirin markaa wuxu uhi ajmalu minka lam talid innisaa'u wuxuu raaciyey khuliqta mubara'an min kulli caybin kaannaka qad khuliqta kamaa tashaa waxa lagu abuuray adoo bilaa ceeb ah waxaad moodaa inaad adigu codsatay sidaa iga dhig saa iga dhig saa iga dhigo sidaad jeclayd lagu abuuray bal waxaan leenahay siduu isagu jecel yahay waxa ka fiican sidii ilaahay jeclaaday ee uu ku abuuru ka dhigay alimaam alqurdubi wuxuu sheegay shay cajiiba wuxuu yidhi nolosha adduunyada tagto iyo joogto iyo timaato lama hayo qof sidaa nebiga loo dabaguray ee warkiisa iyo tilmaamihiisa iyo ficiladiisa iyo muuqaalkiisa ama ha noqdo nin madaxa ama ha noqdo nin hogaamiye ah cid sidaa loo dabaguroo warkiisa loo hayo oynu arki doonno garhkiisa inta tinee cadee ku taallay maalintuu geeriyoodaa laynooga sheekayn doonaa maanta innaga qofka kuugu dhow ninka ama aabbihii ama adeerkii uu jecel yahay la nool ood weydiiso aabbahaa talo garhkiisa imse tinoo ciraa ku yaalla dee mooyi buu ka odhanaya maanaa tirsaday calaaqaadka u dhaxeeya way kala durugsan laakiin saxaabadu waxay inoo sheegayaan say nebiga ugu dhowaayeen iyo siday u gureen inta tin ee ciro ah ee gedhkiisa ku taallay maalintuu geeriyoonayay markaa fa ridwaanullaahi tacaala calayhim shaqo aad iyo aad u weyn ayay inoo qabteen marka qodobka ahmiyaddana inta aan ku dhaafo fawaa'idda qodobka afraad inaynu baranno shamaaisha maxaynu ka faa'idaynaa waxa uga in ka faa'idaynaa wa siyaadatu liimaani billahi subxaanah wa birasuulih iimaankeenna ku siyaadeeya maxaa yeelay iimaanka waxaynu naqaanaa yasiidu wa yanqus culimada caqiidaduna waxay yaqaanaan waxa ugu horeeya iimaanku ku siyaada waa cilmiga waxa labaaduu ku siyaadaana waxa weeyaan waa camalka waxa saddexaad uu ku siyaadana waa aahaarta marka shaygii koobaad oo cilmiga habaynu ah baranaynaa weliba cilmu xayaati nabiyina sala allahu caleyh wasalam qodobka labaadna waa maxabatuhu sala allahu caleyh wasalam markaad barato waxaa siyaadaya jeclaanta aad jeclaanayso inaad nebi maxamed jeclaato salawaatu rabbi wasalaamu calayhina shay lagaa baryaya maahee waa shay waajiba naftaadan aad ku abuurantay ayuu kaaga awlaysan yihi annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebigu wuxuu leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wاnnaasi ajmaciin bukhaariiyo muslim ba waa warinayaan min xadiisi abi muusa alaxshari radi allahu canh maalin cumar ibnu khadaab jacaylka nebiga uu dareemay oo aad u qiirooday baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah laanta axabu ilaya min kulli shayin la anta axabu ilaya min kulli shayin ila min nafsi nebigii allow wax walba waan kaa jecelay naftayda marka laga reebo wuxuu hi seed nafula hadhi kartaa naftu miyaana ahayn alamaaratu bisuu deetana cumar waa fikiray naftani xagga u wado iyo sifaadkeed iyo wixeeda uu ka fikiray nebigu xaggu u wado iyo khayrka ilaahay u keenay cidduu ugu soo dhiibay iyo bartii ilaahay kaga soo badbaadiyey bisababihi wixii beego wuxuu idhi anta alaana axabu ilaya xataa min nafsi wuxuu idhi alaana yaa cumar alaana yaa cumar marka maxabaduna waxay ku siyaadaysaa waa barashada ninka isagoon garanaya yidhan waan jeclaaday been buu sheegay waayo waxaad jeclaataa markaad qiimihiisa ogaato shay walba cid kastana waxaad jeclaataa markaad sifooyin fiican ku aragto iminku baynu maqalnaa waxaan waan iska jeclaaday iyo ka jeclaaday ee laakiin jacaylka rasmigii waxa weeye marka tilmaamo sax ah oo wanaagsan lagu arko qodobka saddexaad in ka faa'iidaynaa waxa weeye tacdiimuhu wa tabjiiluh in nebiga la weyneeyo shakhsigiisa la weyneeyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh awaamirtiisa la weyneeyo oo degdeg loola yimaado nawaahidu nahiye la weyneeyo oo hore looga tago sifaadkiisii la qaato tacdiimku waxa weeye kalaamkiisa la weyneeyo ilaa la gaadhay in la yidhi laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nnabiy meel nebigu ku hadlayo codkiinna ha ka dallicina innagana imka waxa dhacda iyadoo xadiis la marinayo ayuu halkaa telefoon iskaga qabsanaya halow in xadiis la marinayo oo kalaamkii nebigu socdo iyo in gabayadii qowdhan ducaale iyo la tirinayo raago ugaas ma kala garanayo subxaan allah waa qiima la'aan wey ama waa jahli haddaanu u yasirno waa jahli uun garasho la'aan wey marka in la weyneeyo nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu ka dhalanayaa garashadaad garanayso qodobka afraad itibaacu amrihi wa sharcih waxaa dhigaysa maxabada tacdiimka ayaa wuxuu dhigayaa in la raaco oo loo dhego nuglaado qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah faa'iidada shanaad ee ugu dambaysaa waxa weeye shaydaanka ayaad ka badbaadaysaa inuu ku qaldo waayo nebiga in lagu riyoodaa waa wax wanaagsan laakiin qofka aan nebiga aqoon tilmaamihiisa aqoon shaydaan baa intuu isku soo matalo wax kale ayuu ku odhaya nebi maxamed baan ahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh saa ogeed axaadiis saxiixi waxay leedahay man ra'aanii fi faqad ra'aanii qofka riyay ugu arkaa wuxuu ka dhigay mid toos ii arkay laa yatamaalu shaydaanu bi shaydaanku iskuma kay shabaho fa ina shaydaana laa yatakawanunii riwaayadda imaam axmed laa yatakawanunii noocayga ma noqdo qaabkaygii ma keeni karo riwaayad kale waxay odhanaysaa laa yatashabbahu bii culimmadu waxay leeyihin shaydaanku intuu kuugu yimaado sawir foolxun ama qof nooc kalaa uu ku odhan karaa nebi maxamed baane saas ka qiiroon kartaa laakiin kan la leeyahay iskuma shabbahayo suuradan aynu baran doonno ee inoo soo socota ma keenayo haddaad sawirkaaba aragto waad aragtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fadligeediiyo wanaaggeennide waad gaadhay laakiin haddaad sawir kala aragto kii aynu sheegaynayna ma aha qofkaad aragtay nebi maxamed maaha salawaatu rabbi wasalaamu calayh shantaa faa'iido ayaa ugu yar inta aynu ka faa'iidayna wax ka badanna waa laga faa'iidayaa qodobka shanaad waxa weeye inaynu shamaaisha baranno oo aynu culimmada xadiiska ka qaadanno oo iyadoo sanadkii la qaadanno waxay dawo ka tahay labada daa iyo labada cudur ee ummadda maanta ku habsaday oo ah daa'ul ifraad wa daau tafriid daa'u lghuluw in la ghulwo oo nebiga jacaylkiisa lagu taraaro oo xadka la dhaafiyo oo meelaanu isaguba isku wadin la gaadhsiiyo iyo daa'u tafriid oo ah aljafaa in laga gaabiyo xaqiisii oo xuquuqdii badnayduu lahayd waxba laga siin waayo bal ay gaadho inay qaarkood afka kala waaxaanoo cay ay u labalaxaasadaan labadaa cudur baa ummadda maanta ku dhacay midi nebiga calayhi salaatu wasalaam xaqiisii wuu ku tuntay oo ma raaco oo ma barto cilmigiisii oo ma jeclaado oo amarkiisa ma qaato bal waxay marmarka qaarkood la gaadha inuu caayaba toosu caayo qaarna inay waxay garan waayaan u bixiyaan waxay garan waayaan inuu bixiyaan marka taas waa daa oo waa cuduroo wax lagaga badbaadaa in la barto shamaaisha mid kalena intuu jeclaado ayaa cilmi darro waxay ku kalafaysaa inuu idhaa kana waa leey kana waa leey kana waa leey wa khayru lumuuri awsaatuha arrimahana waxa ugu fiican dhexda waxay gaadhaan heer ay yidhaahdaan nebigu nuurbaa buu ahaa nuur buu ahaa waar nuur muu ahayne bashar buu ahaaye laakiin nuur buu la yimi qur-aankaa nuura oo uu la yimi laakiin nuur buu ahaayo xadiidka jaabir baa wuxuu odhanayaa ina awala maa khalaqa allaahu nuura nabiyika ya jaabir waa mawduuc waa kadib waa been xadiis maaha ilahay baa wuxuu leey qul inamaa ana basharun milukum yuuxaa ilaya waxii buu inala dheeriyey innagana dee islaanteenii somaaliyeed maxaa tidhi dunida kii loo abuurow dunida looma abuurin dunida waxa loo abuuray lilcibaada wamaa khalaqna alsamaa'a waalarda wamaa baynahuma laacibiin maa khalaqnaahuma xaq baa lagu abuuray ee nebiga looma abuurin waxa dhacday quluwi fara baa ku yimi ahlu quluwigu ay las u sameeyeen wuxuu odhanayaa yaa akrama alkhalqi maa lii man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli alxaadis alcamam in lam takun fi lmacaadi aakhidan biyadi wailaa faqul yaa zallat alqadami waa xadgudub waa ciddii ilaahay ugu khalqiga ugu qiimaha badnayd alla maalinta aakhire ma lihi cid ku eeranayo oo aan adiga ahayn markay dhacaan dhacdooyinka waaweyn in lam takun aakhidan fi lmacaadi aakhidan biyadii wailaa faqul ya sallat alqadami wuxuu odhanayaa faina min juudika dunya wadarataha waa beydka ugu daran faina min juudika dunya wadarataha deeqdaada waxaa ka mida ah adduunyada iyo walaasheed oo ah aakhiro labadaba adaa bixiya nebi maxamedow wa min culuumika cilmu allawxi waalqalami cilmigaagana waxaa ka mid a cilmiga looxal maxfuudka iyo qalimka waada haya waxbaada haya waxaas waa quluwi wax saxanna maaha waxaa ka mid ah in nebiga calayhi salaatu wasalaam xawaa'ijta loo bandhigto oo ka buka la ydhaa oo ka caruur waayadha carruuri sii oo la yidhahdo allamsal axmed shafaacadaaday sii inuu dadka ugu shafaaco badan yahay khalqiga waa xaqiiq laakiin shafaacadu yay ku jirtaa gacantiisa ilaahay allah siinaya allihii siinaya baad ka baryaysaa ilaahayow shafaacada nebi maxamed ha iga qadinin ee ma odhaysa nebi maxamedoo shafaacaday sii waayo qul lilaahi shafaacatu jamiica isaga laftiisaa idan qaadanaya marka inaynu si saxa u baranno oo weliba dhallinyarada saxwadu ay si wanaagsan u bartaan shamaa'ilka oo ay aad iyo aad ugu talax tagaani waxay dawo ka tahay midaan nebi ku dayanayn oo muuqaal kaga dayanayn oon cibaade kaga dayanayn oon cilmi kaga dayanayn inudhaa maxabadii nebiga ayaa ayaa meel fiicani gaadhsiisayo in badan baan idinka sheekeeyey maalin habeen maqhriba ayaa mid wuxuu ka hadlaya meel buu ka hadlaya wuxuu leey hebel halkaan kuugu imaadaa iminkaan soo toosayo maxabadii nebigaan xalay ku soo jeedeeyey iminkaan soo toosay waa maqhrib maasaan ku hi nebigaa jeclayd miyaad jeceshay nebiga ha waan haye salaaddii subax waan ka seexday buuhi duhurna waan ka seexday casarna waan ka saxday iminkaan soo tukaday buu idhi haye maxabada la doonaya subxaana allahi alcadiim taa maaha taa maaha waa maxabo tallaaba tallaabo u raacaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu farayna raadinaysa wuxuu u diidayna ka joogsanaysa qodobkeenna lixaadi waxa weeye limaada hada alkitaabu bidaat maxaynu kitaabkan gaar ugu doorannay waxaynu kitaabkan ugu doorannay afar arrimood ama shan arrimood kow wuxuu ka mid yahay kutubta ugu qadiimisan ee ugu horreeyey ee shamaaisha ka waranta waayo waxaa la sheegaa sheekh laydhaa wahab ibni abi wahab albukhturi ama labada waa lagu wariyey oo dhintay labadii boqol ayaa ka horreeyey wuxuuna alifay kitaab laydhaha sifatu nabiy sala allahu aleyh wasalam waxaa ku xigay abu cali almadaa'ini oo laba boqol iyo afartankiisna dhintay oo isna nafsa al ismi ayuu la yimi wuxuu u bixiyey sifatu nabiy sala allahu caleh wasalam marka wuxuu noqonayaa ka saddexaad waa kow sifadaynu doorannay sifada labaadaynu u doorannay waxay tahay waa min axsani alkutubi tartiiban qaabkuu u tartiibiyey ee uu habeeyey ayaa aad u qurux badan oo aan wax loo dhigaa jirin yana waa sifada labaad ta saddexaadeen ku dooranay waxa weeye tacliiqaatuhu thamina faallooyin qurux badan buu ka bixiyey axaadiista qaar wuu dul istaagayaa alfaadda qariibka ah ee aan la fahmaynin waa inoo macnaynaya fiqiga qaarkii waa ka odhanaya walow kitaabkiisan iyo kitaabka jaamica ah ee sunanka ah uu hadal badan yahay ka sunanku laakiin kan laftiisa tacliiqaad fiican buu ku leeyay sababka afraad eenu u dooranay waxay tahay jalaalatu mu'allifi sheekha qoray iyo weynaantiisiiyo qiimaha uu leeyahay aynu gadaal ka sheegi doonno qodobka shanaadna waa hanaa'u alculamaai calayhi kitaabka ammaantay culimmadu ammaaneen culimmada ammaaneen waxaan ka arkay ibnu kaiir waxaa ka mida mulla cali lqaari waxaa ka mid ah cabdira'uuf almanaawi haddaynu soo qaadano cabdira'uuf almanaawi hadalkuu ka yidhi wuxuu yidhi markuu kitaabka ka warramayey waxiidun fii baabihi fariidun fii tartiibihi wasticaabih waxiidun fii baabih baabkiisa waa ku fariidun fii tartiibihi wasticaabih habaynta iyo gudaweynaantaba wuxuu ku yahay mid ku gaara lam ya'ti axadun bimumaahilin lahu wabilaa bimushaabih midna lamuu imanin mid mumaahiloo shabahaya iyo mid u dhowtoona salaka fiihi manhajan baciidan warasacahu bicuyuuni alahbaari waalmutuuni waalaadaabi tarsiica wuu habeeyey oo wuu taxay tax qurux badan sida dahabka loo taxo waa uu tarsiiciyo waa xarakeeyo waa xarxardhay sida loo xardho dahabkee qiimaha badan kaana dalika min almawaahib wa taara fi lmashaariqi waalmagharib kitaabkana waa mawaahib iyo hibo ilaahay sheekha siiyey waxaanu u duulay bari iyo galbeedba meel walba waa gaadhay waxaa soo raacaya oo lagu lixayn karaa kitaabku wuxuu leeyahay shuruux badan aad baa loo sharxay waa kitaab mubaaraka oo barako badan oo qabuul helay waxa ugu fiican sharaxyada uu leeyahay sharaxa almulla cali qari ee uu bixiyey jamcu lwasaa'il bisharxi shamaa'il <coughs> nasiib darra waa ka waayey maktabadaheenna laakiin isagoo bidheef waa la helaya jamcu lwasaa'il fi sharxi shamaa'il almulla cali alqaari baa leh imaamkii wanaa xanafiga ahaa ashrafu lwasaa'il ilaa fahmi shamaa'il ibnu xajar alhaytami faqiihi weynaa ayaa isna kitaabkaa leh ka saddexaad waa kanaan hayo almawaahib alladuniya cala alshamaa'il almuxamadiya waxaa iska leh ibraahim ibnu maxamed albaajuuri alshaafici waxaa ka mid ah oo kutubta wanaagsan ka mid ah zahru alkhamaa'il cala leeyahay asuyuuti caleyh raxmat ullah culimmada mucaasiriintaana ibrahim cabdirasaaq ibnu cabdilmuxsin eh, alcabaad kitaabu can buu leeyey sheekha la yidhahdo munajidna kitaabu can buu isna leeyo sharaxa kutubo badan baa sharxay waxaynu ku todobayn karnaa sababta culimmadii salafka ridwaanullaahi calayhim rag badan baa waxay caado u lahaayeen inay rabadaanta kutubaha kaloo dhan joojiyaan shamaaisha iyo siirada nebiga inay akhriyaan marka innagoo tii ku dayanayna ayaynu rabadaantan kitaabkan insha allah bilmunaasaba ramadaan mid u dhexaysayna waxaynu akhrinay alfiyatu siira annabawiya qodobka toddobaad een ka horraysiinaya kitaabka bilowgiisu wuxuu yahay mu'alifu lkitaab sheekha kitaabka alifay waa kuma sheekha kitaabka alifay waxa weeye abu ciisa muxamed ibnu ciisa ibnu sawra attirmidi qaabka ugu fiican ee loogu dhawaaqaana waa attirmidi waa ta'da in la kasreeyo miimkana la kasreeyo waa la damayn karaayo iyana waa jirtaa atturmudi labadaba la dameeyo attarmadi labadaba in la fadxeeyo laakiin ta ugu shahiirsan ee ugu caansani waa taa sheekhu raximah ullahu raxmata waasica waxa uu noolaa qarnigii saddexaad ee taqriiban wuxuu la kulmay rag fara badan waxaa ka mid ahaa shuyuukhdiisii alimaam moxamed ibnu ismaaciil albukhaari caleyh raxmat ullah waana culimmadiisa uu ku dhaadan jiray muslim laftiisa waxbuu ka qaatay culimo kale oo fara badanna waxbuu ka qaatay bal waxaa la yidhaahdaa fadligiisa waxaa ka mid a ah inuu imaamkiisii bukhaari dib xadiis uga wariyo xadiis buu ka wariyey fi jaamicihi taxsiil badan buu leeyey aimo badan baa ammaanay waxa ammaanay waxaa ka mid a ah abu yacla alkhaliili ibnu اlasiir alimaam اdahabi ibn اlcimaad alxambali alimaam samcaani iyo rag fara badan ibn xajar acasqalaani aimo fara badan baa ammaantay haddaanu wax kalaba ka tegin kitaabkiisa sunanka a ah mooyaane lakafaa bihi sharafan wa faqra waa kitaabka uu gaadhuu yidhi ninka kitaabka kitaabu sunan gurigiisa uu yaallo fainna fii beytihi nebiyun yatakallam qofka kitaabkaasi gurigiisa yaallo waxa gurigiisa joogaa nebi ilaahay oo hadlaya macnaa axaadiistii nebiga ayaa taalla oo goor alla goortuu doono ka hadlin karayo imaamku aakhiru cumrihi wuu indhabeelay culimmada soo warisay inuu indhabeelay yaraantiisiina ma sugna waayo gooruu wax bartay oo wax qoray oo rixlaystay oo culimmo la fadhiistay ayuu indhabeelay aakhirkii dambena wuxuu geeriyooday laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hijiriyada wuxuu inooga tegay saddex kitaaboo caana kitaabka jaamicu sunan iyo kitaabu shamaa'il almuxamadiya iyo alcilal asuqraa oo iminka lagu daabacay cilal tirmidi ayaa lagu daabacay ee waxaa la odhan jiray alcilal asuqraa waxaa kaloo la sheegay inuu lahaa kitaab weyn oo laydhaa alcilal alkubraa oo uu ka soo gaabiyey ka laakiin waxaa laga yaabaa inuu yahay waxyaalihii la waayey ee aan la haynin intaa markaynu ka gudubno kitaabkeennan isaga ah nuskhadiisu way kala duduwan yihiin nuskhadda ugu fiicani waa nuskhada inta aan anugu hayo saddex nuskhaaaba filaya daarulxadiis ayaa ugu ee nuskhadan kale sharxuna way ku soo xigtaa nushadaha ugu fiicani anuskha alhindiya ayaa ka mid ah innaga maktabadeenna may soo gaarin qofkii arkayna hadduu arko wuu soo gaadhsiin karaa nuskhadaha kala duwan nuskhadaha qaar waxay ka dhigaan lixdan baab nuskhadaha qaarna waxay ka dhigaan lix iyo konton baab axaadiista ku jirtaay afar boqolna waa laga dhigay afar boqol iyo dhowr iyo toban xadiisna waa laga dhigay culimmada uu ka warinayaa waxa weeye waa shan boqol iyo siyaado caalim wey ayuu ka warinayaa sanadkooda u taxaya oo isugu jira saxaabo iyo taabiciin iyo atbaacu taabiciin kitaabka muu shardiin inuu saxiix yahay axaadiista uu soo warinayoo dhani laakiin culimmadu waa u khidmeeyeen deetana way tilmaameen ka saxiixaah iyo ka xasankaah iyo ka daciifkaahba way tilmaameen innaguna haddaynaan ilaabin waa aynu tilmaami doonnaa biidni illaahi tacaala intaa waxaynu kaga baxaynaa hordhacii kitaabkeenna maanta waxaynu ugu talagalnay kol haddii laba maalmood ina dhaafeen inaynaan muqadime ka wada dhigin ee kitaabkiina lugta aynu la yargallo si aynu beritana hore ugu sii soconno qaala alimaamu abu ciisa moxamed ibnu ciisa ibnu sawrat atirmidi raxmat ullahi tacaala calayh wanafacana allahu biculumihi fi daarayn baabu ma ja'a fi khalqi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam sheekhu wuxuu ku bilaabay baabu ja'a waa laysu idaafaynayaa baabka wixii ku yimi fii khalqi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam laakiin ka booday istiftaaxi cafwan istiftaaxi baan ka booday sheekhu wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim wuxuu bisinka ugu bilaabayaa iqtidaa'an bikitaabi rabbina aljaliil kitaabka rabbigeen buu ku dayanayaa waiqtidaa'an bificli nabiyina alkariim salawaatu rabbi wasalaamu calayh cindamaa kaana yaktubu alrasaa'il ila almuluuk iyadoo gaalo loo dirayo waraaqaha ayaanu nebigu bisinka ka tegayn bismi illaahi araxmaan min muxamedin rasuuli illaah kisra cadiimi faris saasuu qorayey waata saddexaadee barakada asmaada ilaahay oo dee intaasoo isan baa ku jira iyagana waa ku barakaysto wuxuuhi bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah alxamdu mahad iyo ammaani lilaahi allah iyow sugnaatay marka asha ku jirta alxamdu waa istiqraaqiya kullu lxamdi ammaan iyo mahad oo dhani lilaah ilahay baa iska leh waa laamulmilk ilaahay baa milkiyad u leh haddaynu cid kala ammaanno ama cid kala mahadinnana mahadda iyo ammaantaynu ammaannay isagunbay u laabanaysaa waxaynu ku mahadinnay ama ku ammaannay yaa siiyey allaa siiyey marka ma haddaad hebel mahadisay ama aad ammaantay xaqiiqatan waxay u laabanaysaa ilaahay subxaana alxamdu lilah wasalaamun cala cibaadihi aladiina istafaa wasalaamun cadiimun tankiir baa ku jira waa la nakireeyey suuratun anzalnaaha oo kale macno tahay wa salaamun nabadgelyo weyn calaa cibaadihi addoomihiisa korkiisa ayay ahaatay aladiina addoommihii istafaa uu doortay markaa salaamtaa la nakireeyeynaa waxay tilmaamaysaa tacdiim salaam weyn weyn ayaa waxay u sugnaatay addoommihii la doortay addoommaha la doortayna waxaa ugu horeeya ashraf ulwaraa muxamedun salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa soo raacaya baqiyat alambiyaa waarusul waxaa soo raacaya saalixiin iyo sidiiqiin iyo shuhadaa culimmada qaar waxay ku bushiyeen salligiina inuu raacyaabay ahayd oo salaan keliya in lala yimaado waa karaaho sida uu tilmaamayo ibnu xajar alcasqalaani fii fatxi ilbaari uu tilmaamayo alimaamu nawowi fii kitaabihi aladkaar salligiiyo salaanta lama kala reebo ilaahayba ma kala reebin ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima culimmadii laakiin u cudurdaanay waxay yidhaahdeen aayadduu soo qaato aayadda qul ilxamdu lilaahi wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaa marka aayadduu soo qaataye aayaddana waxba laguma dari karo marka waa waa xikaayatl aaya aayaddii buu xikaayoonaya ayan kaanad kay doonto ha noqotee sheekhu waa salaamay addoommaha ilaahay rabbi doortay subxaanah qaala wuxuu yidhi ashaykhu shaykhii baa yidhi alxaafidu xaafidkii baa yidhi abuu ciisa baa yidhi moxamed ibnu ciisa ibnu sawra atirmidi baa yidhi kitaabka intiisa kaloo dhanna waa maquululqowl maquulqowlku wuxuu ka bilaabmayaa baabu maa jaa fii khalqi rasul muxuu yidhi wey maquulqowlku wixii uu yidhi waa waxa iman doonoo dhan markaa qaaladaasi way inoo taagantah meel kastood maraysaa qaala shaykhu alxaafidu abu ciisa moxamed ibnu ciisa ibnu sawrat tirmidi su-aasha imanaysa waxay tahay ashaykh qofkii eh, ku ah hogaan cilmi ama da' ku ah ama khibrad ayaa sheekh la odhanaya marka culimmada qaarna way badbadiyaanoo waxay idhaahdaan shaykhun shayakhahu alcilmu wa shaykhun shayakhahu zamaan wa shaykhun shayakhathu suura wa shaykhun shayakhahu shaytaan markaa mid suurada iyo muuqaalkiiba oday buu leeyo haddana xataa da'diisa garanayn adeer baad ka bilaabaysa midna cilmi baa sheekheeyeyoo waa kanuu sheekhu sheegayo midna xadas iyo dhacdaa sheekhaysayoo waa nin soo jireyna oo waaya araga oo wax laga fahmo oo waa kaynu odhan jirnay waa waa kubkusigaaloo dhub badan buu marayo wax badan buu ogyahay kaa weeye midna waa shaykhu shaykhaw shaydaanoo shaydaan baa sitaa asaaliibta shaydaanka iyo nidaamyadooda ayuu sheekhu yey iyo se wax loo xado iyo wax loo baabi'iyo iyo sidaa sheekhulcumrina waa noqon karaayo dee sheekhu da' ku dhintay laakiin markuu qorayey inuu sheekhulcumri ahaa iyo inaanu ahayn ma kala hubno sheekhu xagguu ka bilowdaa qola waa soo dhoweeyaan waxay dhaa maa bacda maa bacda qola waxay dhaa maa bacda alhamsiin laba gooraba sheekh buu ahaa alxaafidu xaafid buu ahaa xaafid marka lagu leeyay shan darajo oo cilmulxadiiska loo kala sarreeyo ayuu xaafidku ka mid yihi inagu soomaali ahaan xaafidka waxaynu u wareejinay qofka kitaabka ilaahay xifdisan kaa waxaa la ydhaha qaari iyo muqri ayaa la ydhaha qaari iyo muqri laakiin waa taalib iyo muxadis iyo xaafid iyo xuja iyo xaakim aalib waa ninka iminka bilaabaya xadiiska ee arbaciinka iyo bayquuniyaha iyo maraya muxadisna waa markuu xadiiska sii dhex gala ee uu qalinka iyo dawaadda sitee qorayo xaafidna waa inuu axaadiista nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi boqol kun xafiday boqol kun waa inuu xifdiyey haye xujana waa inuu saddex boqol oo kun xifdiyey xaakimna waa inuu wada koobay culamada islaamka wax xaakim loo bixiyay mse aragteen ya hal sheekh maxamed ibn cabdillahi ibnu bayic alxaakim saaxibu almustadrak cala saxiixayn marka isagoo xaafid baa lagu sheegay hadalkanna laba mid bay noqonaysaa inuu isagu qoray oo hadduu isagu qorayo waa wa amaa binicmati rabbika faxadis inagu waxaynu naqaanaa qofku ama waxaanu ahayn buu iska dhigayaayo wuxuu is ishormarinayaa waxaanu ahayn oo taytal aanu gaadhin buu ishordhigayaa ama tawaaducii buu qalad ka fahmaya oo isbaksaya wuxuu odhanayaa qaala alfaqiiru lmiskiinu alxaqiiru isagii baaba isu dhammaynaya laakiin waxaa tahay waa in la sheega xataa wayn badan baa noo ka hadalay ummad buu hor istaaga odhaya cilmina ma hayo cilmina idiin sheegi maayo waxba idinma dhaamee dee haddaa iska fadhiisaad ku xigta haddaad waxba na dhaamin iska fadhiiso waxa weeyaan tawaaducu laabta ha kuugu jiro adigu tawaaduc haa xaqaaga ogoya halkaa taagantay laakiin ummadda waxaad u dhaanta u sheegaiyo waxaad ula kacday arrin muhiimaan idiin wada oo aniga iyo idinkaba idiin muhiima dheh marka inuu sheekhu idhaa qaala shaykhu alxaafidu ceeb maaha wuu yahay haddaanu ahay inuu sheeganaya ceeba halleed culimada qaarna waxay dhaha maya nimanka nusaakhda ah ee qoraya ayaa intan qori jiray sheekhu wuxuu ka bilaabayo baabu maa jaa fii khalqi rasuulillah laakiin labada midna lamaynaan joogin inay ta tahay iyo inay ta dambe tahay raximah اllahu raxmata waasica baabu maa jaءa khalqi rasuuli اllahi sal ly slam waa baabkii koobaad nuskhadaha qaar waxaa ku qoran baabu maa jaa fii sifati rasuuli اllahi sala اllahu alيh wasalam ayan kay doonto ha noqotee khalq bifatxi اlkhaa iyo sifa waa isku macne oo waxaa kale jira khalq iyo khuluq khalqi waa suurada iyo muuqaalka iyo shakliga wey waa kan muuqda ee aynaan inagu awood ku lahayn ee aynaan kaga dayan karayn waayo khalqigu dee abuurkeenna maaha laynana weydiin maayo khalqi rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam ama alkhuluq waa dhaqankii iyo dabeecadihii iyo habdhaqankii waana ka lagu tartamayo oo maanta sifooyinkay sheegi doono ninka yeesha inuu kuwa kale ugu faano waryaadhahen maanta de anigu sawirkii iyo suuraddii nebigaan yeeshay ama anaa kaaga dhadhow iyo ama anigu waan duldhigay waayo waxaad dooratayba maaha waxaa lagu kala fadli badan yahay waxaad la timi haday cilmi tahay iyo haday camal tahay iyo haday caqiido tahay wakadalika nasab haddaad nebiga ka soo jeedda qoyskiisii maadaa doortay waa maya haddaad ka fog tahay fogaanta maadaa doortay arrimahan layskagama daydo mana ku jiraan barashadoodu waa fadli laakiin iska dhigidoodu ma aha halkeedan ka gaari doonaa marka waxay u qaybsamayaan qayb aan lagaga dayanayn waa muuqaalkan aan dhiganayno iyo qayb lagaga dayanayo oo akhlaaqdiya iyo qayb ay culimmadu ku muransan yihiin xaggee lagu daraya sida labiska nebigu wuxuu jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ma dhaqankii carbeed baa oo nebigu dhaqankaasunbuu la jaan qaaday mise waa dhaqan diiniya oo in lala yimaadaa waxay soo gelaysaa laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana timaha lamida mid a uu nebigu la baxayey ee inuu gaari doono halkuu gaadhsiinayey miyay soo gelayaan oo jidhiidheenna yar waan la hadhi karnaa oo waannu dheerayn karnaa mise ma soo gelayaanoo lalama hadhayo halkeedaynu iyadana ku gaari doonnaa insha allahu tacaala waxaynu ka horraynaynaa tii uu ku horreeyey sheekhu oo ah baabu maa jaa'a fii khalqi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam qaala alimaamu abu ciisa tirmidi ahbaranaa abu rajaa'in qutaybat bni saciid can malik bni anasin can rabicata bni abi cabdiraxmaan can anas bni malik radi allahu can anahu samicahu yaquul kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laysa bitawiili ilbaa'ini walaa bilqasiiri walaa bilabyadi alamhaqi walaa bilaadami walaa biljacdi alqatati walaa bisabati bacahahu allahu calaa ra'si arbaciina sanatan faaqaama bimakkata cashra siniina wa bilmadiinati cashra siniina watawafaahu allahu tacaala calaa ra'si sittiina sana walaysa fii ra'sihi walixyatihi cishruuna shacratan baydaa waa awalu xadiis xadiiska koobaad wuxuu sheekhu ka warinayaa aburaja qutaybat ibnu saciid qutayba ibnu saciidna wuxuu ka warinayaa maalik ibnu anas waa maalik ibnu anas ibnu abi caamir alyaxsabi imaamu daarilhijra waa imaam maalik imaam lmadhab marka wuxuu noqonaya sheikhu sheikh tirmidi sheekhiisa sheekhiisuu noqonaya can rabiicata ibni cabdiraxmaan waa rabiicata ibni cabdiraxmaan ara'y waa sheekhi maalik iyo anas maalik marka maalik iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam hal sheekh baa u dhexeeya iyo anas labada xadiiska anas maalik iyo maalik ibnu anas yo iskaga kaa qaldamin maalik ibnu anas waa imaamkaa weyne madhab kale anas maalikna waa saxaabigii khaadim rasuulillaahi sal allahu aleyh wasalam alansaari alkhasraji annajaari wey anas wuxuu ahaa nin yar oo toban jirah maalinkii nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam hooyadii baa tiri rasuul allow nin walbaaba wuxuu hayuu kuu soo hadiyeeyey anigu hadiyad kale waan waaye wiilkaygaasi ha kuu khidmeeyo toban sannadood buu u khidmaynayey wuxuuhi weligay waxaan sameeyey hohe maxaad u samaysay mu odhan waxaan samey waaye iyo maxaad u samey weyda mu odhanine waxa weeyaan si la yaab leh oo aan caadi ahayn ayuu nebigu u maamulayey oo aad iyo aad u qurux badan annahu anas annahu rabiica samicahu wuxuu maqlay anas oo yaquulu leh kaana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulku wuxuu ahaa laysa bitawiili mid dheer mu ahayn albaa'ini tuuluh dherarkiisu cad yahay oo muuqdo ma ahayn walaa bilqasiiri mid gaaban albaa'ini qisaru gaabnaantiisuna ay muuqato ma ahayn walaa bilabyadi mid cad ma ahayn al alamhaqi oo aad u cad baras ah ma ahayn caddaanka aadka u cad ee amhaqa ah ayaa la ydhahdaa waarigta ah walaa aadami mid maariinana mu ahayn oo maaranna ma ahayn salawaatu rabbi wasalaamu calayh walaa biljacdi timihiisu may ahayn aljacdi kuwa adag alqatati oo jidhiidh ah qatad waxaa la dhahdaa markay soo laabaan tima jidhiidhoobay oo islaalaabayna ma aha walaa bisabti sabti ba'da in la sukuuniyo way soo aroortay asabt tima jilicsanoo yilix ah oo dabayshu ay ku cayaarayso ma ahayn sabadna waa la yidhi bada la fadxeeyo laakiin waxaa ka fiican in la sukuniyo tima aad u jilicsanna may ahayn bacasahu allahu ilaahay baa diray tacaala korreeye calaa ra'si arbaciina sanatan afartan sano markuu madaxooda istaagay ee afartankuu buuxsameen fa aqaama wuxuu ku nagaaday bimakkata maka wuxuu ku nagaaday cashara siniina toban sannadood wa bilmadiinati madiinana wuxuu ku nagaaday cashara siniina toban sannadood wa tawafaahu llaahu tacaala ilaahay baa oofsaday oo naftiisa guddoomay calaa ra'si sittiina sana walxaal buu ilaahay naftiisa guddoomay laysa aanu ahayn fii ra'sihi madaxiisa kuma sugnayn wa lixyatihi gadhkiisana kuma sugnayn cishruuna shacratan baydaa labaatan tin oo cad ma lahayn labaatan ma gaadhayn ayuu anas leeyahay radia allahu tacaala canhu waa xadiiskii koobaad ee inoo sifeeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka bilaabay xaggii qaamada jooggii nebiga jooggiisa laysa bitawiili lbaa'in bana yabinu bawnan ama bayaanan baana yabiinu bayaanan waa idaa dahara tuulu nin dherarkiisu muuqdo oo meel fog ka soo hirayo ma ahayn ama baana yabuunu bawnan idaa bacud dherar fogaaday ma lahayn manaa dherer wuu lahaa wey laakiin ma fogaanin walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayn waxay inoo iman doontaa kaana rabca rabca waa gobol waa dhexdhexaad dhallinyarta qaar baan weydiiyey gobol ma taqaanaa sian gobolka maroodujeex baa naqaan gobolku kaa maaha haddii lagudhaa nin gobola waa dhexdhexaad gaabnaanna maaha dherarna maaha macnaha waxa waa goblanye macnaha waa kala baranye wey labadii qoluu ku qaybsan yah wey weliba sida uu warinaya alimaamu bayhaqi nebigu wuxuu xigay dherarka labada hadduu mid xigayo gaabnaan iyo dherar hadduu mid xigayo wuxuu xigay dherarka xadiisu abi haalana wuu inoogu iman doonaa kaana adwala min almarbuuci wa aqsara min almushadab markaa ninka mushadabka laydhaa dheerna uu ka gaabnaa marbuucana oo ninka dhexdhexaadkaana wuu ka yar madax fiiqnaa marka wuxuu ahaa dhexdhexaad weliba yar madax fiiqan taasi waxa weeye waa xaggii qaamadiiyo joogga walaa bilabyadi alamhaqi walaa bilaadam abyad caddaana oo amhaqa waariga mu ahayn caddaanku markuu caddiin sii noqdo baras buu sii xigaayo ma qurux badnaa oo sambabsambab buu noqonayaayo sida gaalada iyo yurubiyaanka qaarkood noqdaan waxaad kala garan waaye ma jidhkiiba hee mise waa maro oo jirku wuxuu noqonayaa waxaan waxaad kala garan waayey ma maro u xidhayba mise waa jidhkii alla u abuuray nebiga caddaantiisu waxay aad mushrab bixumra casaan baa ku jiray marka caddaan casaan ku jiro ayuu ahaa sala allahu calayhi wasalam walaa bilaadam aadamku waa maariin ma maarnayn caddaan aad u cadna ma ahayn mana maarnayn casaan buu xigay haddaad kutubta qaar ku aragtaan iyo axaadiista kaana shadiidu lbayaad maa ansaa shiddatu bayaadi wejhi bayaadka axaadiistu sheegaysaa waa allamacaan waa dhalaalka nebigu aad buu dhalaali jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa siyama markuu farxo marka war farxadla loo sheego aad bay u dhalaali jiray wejigiisu markaa bayaadka laguu sheegayaa waa dhalaalka iyo nuurka iyo iftiinka ka muuqda weeye markaa midabkiisuna dhexdhexaadkaasuu ahaayo wuxuu xigay caddaan casaan ku jira buu ahaa walaa biljacdi alqatidi walaa bisabti xaggii timaha loo yimi timihiisu may ahayn qaar adag oo soo laalaamayoo jidhiidh noqday timo adagoo jurro ah ma ahayn walaa bisabti qaar jilicsan oo yilixa oo aan istaagayn lana feedhi karin oo markii la feedho dabeeshu ku kala tegaysana ma ahayn maxay ahaayeen timo qoton leh oo dhumuc lay haayeen waana kuwa ugu quruxda badan hadday adag yihiinna ma qurxoonaanayaan hadday jilicsan yihiinna iyana waa saas si leegoo dabiishaabaa ku cayaaraysa <clears throat> laakiin timo dhumuc leh <clears throat> ayuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh bal sifaadka nebigo dhan waxay u badnaayeen dhexdhexaadka khayrulumuuri awsaduha qotonkii dhexdhexaad buu ka noqday midabkii dhexdhexaad buu ka noqday timihii dhexdhexaaq buu ku noqday hilibkii waa gaari doonaa xataa hilibka hilib badan oo cuslayana ma lahayn weyd qombabtayoo <laughs> dabayshu la tegaysana ma ahayne hilib wanaagsan oo qurux badan ayuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka waxyaalaha la sheegayoo dhan wasad buu ahaa wasadkuna waa ka ugu qurux badan wuxuu intaa raaciyay anas radi allaahu canhu bacasahu allahu tacaala calaa ra'si arbaciina sana afartan markuu ahaa in loo waxyooday axaadiis badan baa sheegaysa waxaa weliba la raaciyaa waana inta nebiyada loogu waxyoodo afartankaasi nebiyada in yar baan gaadhin sida ciise iyo yaxye iyo ayaa ka koobnaa afartanka oo dhowr iyo soddon loogu waxyooday fa aqaama bimakkata cashra siniina wa bilmadiinati cashra siniin labadaa macluumo mid buu asaxaabi anas ibni malik radi allahu canhu wuxuu u soo gudbiyey si aanay culimmada kale u soo gudbinin wuxuu ka gooyey saddexdii sannadood ee dacwadu ay sirriga ahayd waayo waxaynu wada naqaanaa nebigu saddex iyo toban sano ayuu maka joogay oo dacwadda ka waday saddexna wuxuu waday dacwo siriyo hoose tobanna wuxuu waday dacwo muuqata oo dadku wada arkayaan anas wuxuu jaray muxuu gooyey saddexdii sano ee uu nebigu sirta dacwadda ku waday tobankii uu la jahray iyo tobankuu madiine joogay buu soo qaatay qodobka ugu dambeeya ah wa tawafaahu allaahu calaa ra'si sittiina sana sax culimada culimmada tidhi nebigu wuxuu ku geeriyooday dhowr iyo kontonna waa khada qolada tidhi lixdan buu ku geeriyooday waxaa ka mid ah jaabir ibnu cabdillaah waxaa ka mid ah anas bn maalik iyadana waa khada sida saxiixa ah ee waaridka ah ee mutawaatirka ku dhadhowi waa inuu ku geeriyooday calaa ra'si alaain wa sana saddex iyo lixdankaasuu ku geeriyooday walaysa fii ra'sihi xaaladdaa uu geeriyoonayey laysa fi ra'sihi madaxiisa kuma sugnayn timaha madaxa loo jeeda mudaafkii baa la qadaraya walaysa fii shacri ra'sihi timaha madaxiisa kuma sugnayn wa lixyatihi wa shacri lixyatihi timaha garhkiisana kuma sugnayn cishruuna shacratan baydaa labaatan tin oo ciro ama bay gaadhin markaa marka xadiiska noocana iyo xadiiska odhanaya yaa rasuul allaahi araaka shibta rasuul allah waan ku arkaayo waad cirowdi odhi shayabatnii huudun wa akhawaatuha see laysu waafajinaya culimmada qaar tarjiixay maraanoo kanaa ka xoog badan oo kanay rajaxaan waxay leeyihin nebigu wuxuu ka mid ahaa dadka ay ciradu ka raagto oo isagoo dhowr iyo lixdana ayaa bilow ciro ahi ay hayeen abubakar oo ka yaraana wuu wada caddaaday abubakar laba san iyo siyaadu ka yara culimo way kala rajaxeen qaarna waxay leeyihin maya ee eh, araaka shibta ay naraa calayka muqadimaati shayb ayaanu aragnaa muqadimaati shayb waxaanu arkaynaa cirada bilowgeedii baan kugu aragnaayo dee markay soo bilbilaamaysa waa la yaqaanaa meelahay ugu soo hordegto dhafoorada meelahaas ugu soo horraysaa markay ku arkeen bilowgii idheen rasuul allah ku aragnaa suu yidhi shayabatnii wa akhawaatuha waa daliilada loo daliishado inay saxaabadu aad iyo aad ugu dhowaayeen oo ay ka warhayeen akhbaarta nabigeenna kariimkaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh alxadiiu aani xadaanaa xumayd ibnu mascadat albasri qaala xadaanaa cabdulwahaabi athaqafi can xumaydin can asu maalik radi allahu canhu kaana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa rabcatan gobol buu ahaa laysa bitawiili nin dheerna ma ahayn walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayne dhexdhexaad buu ahaa xasana aljismi ay kaana rasuulu llaahi xasana aljismi waa khabarkii kaanada wa kaana shacruhu timihiisuna waxay ahaayeen laysa bijacdin qaar adag may ahayn walaa sabtin qaar yilix ah oo jilicsanna ma ahayn asmara allawni midabkiisu asmar buu ahaa idaa mashaa yatakaffa asmar miyuu idiin wada qorayaa mise ashar dhammaantii asmar buu idiin wada qoray waaye idaa mashaa hadduu socdo yatakaffa'u waa cidhibsan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa cidhibsan jiray cidhibta ayuu koru qaadi jiray deetana faraha hore ayuu dhulka dhigi jiray weli waxaynu ku jirnaa labada xadiis aynu akhrina laba xadiisoo saxiixa korna saxiix buu ahaa kana waa saxiix waxaanaynu ictimaadaynaa nusqada alimaam albani moxamed naasir addiin alalbani caleyh raxmatullah waanaynu bayaaminaynaa waxaan ilaaba ay sheegi doontaan insha allah wuxuu leeyahy anas nebigu wuxuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi rabca dhexdhexaad buu ahaa dherarna mu ahayn gaabnaanna ma ahayn alimaam albayhaqi wuxuu soo naqliyey inuu haddii meel lagu tirin karo xagga dherarka xigay qodobka labaad xasan aljismi jidh wacan buu lahaa waa tan baaxaddii hilib badanna ma lahayn weyd caataana ma ahayne hilib buuxa ayuu lahaa waxaynu gaadhi doonnaa dakhmulkaraadiis meelaha curcurada iyo iskoysyada ayuu u weynaa oo qof lafa leh oo jidh leh ayuu ahaa hilibna ma lahayn weydna ma ahayn xasan aljism wa kaana shacruhu timihiisuna waxay ahaayeen laysa bijacdin walaa sabt xadiiskii horen ku aragnay qaar adagna may ahayn qaar aad u dabacsanna may ahayn <coughs> asmar lown e, wasfiga asmara lown iyo kii horeynu soo aragnay ibnu xajar casqalaani isagu wuxuu leeyahy asmar waxa looga jeeda bayaadun maca xumra markaa isagu uu jumladda asbaru lown wuxuu leeyahay waa caddaan casaan ku jiro oo isma diinaya labadii xadiis laakiin eh, sheekha la ydhahdo alxaafid alciraaqi wuxuu isagu leeyahay shan iyo toban saxaabi ayaa waxay ku wariyeen ashar allown marka wuxuu ku sheegayaa jumladdan inay tahay shaada asmar waa shaad marka waxaa lagu warinayaa azharu lown asharna waa abyad lown marka way iswaafaqaysaa asharu lown midabkiisu waa midab cad oo dhalaalaya oo casaan ku jiro markaa isma diidayaan marka asmaru lowni riwaayada odhanaysaa qidcaddaa yaree asmaru lown waa qidca shaadda waxaa xoojinaya ibnuljawsi caleyh raxmatullah isna saasuu xoojinaya bal wuxuu leeyahay waa xadiisun laa yasix mukhaalifun lilaxaadiisi kulliha marka jumladun buu sheegayaa asmaru lown waxaanu ku macnaynaynaa sidaa muxadisiintu ku macneeyena ah asharu lown midabkiisu midab dhalaalaya oo caddaan casaan ku jiro weeye idaa mashaa hadduu socdo yatakafa'u waa cidhibsan jiray waxaa sii caddayn doonaa xadiiska cali bna abi aalib ee nebigu lahaa kaannamaa yanxatu min sabab cali baa wuxuu yidhi nebigu markuu soconayo waxaad moodaysaa inuu ka soo dhacayo meel taag ah saasuu ciribsanayaa hore ayuu u kacaya oo dadka socodkooda laba ah nin cagaha jiida oo laga yaaba inaanu cagahaba dhulka toos uga qaadin iyo mid cagaha la dhaca oo intuu cirka kaga keeno gigtiisa halkee laga maqlo iyo miduu cidhibta qaado deetana faraha hore dhiga waana socodka ugu fiican uguna dheereeya laydha waana dadka dadaalka badan ee dhiiran ee go'aan kale socodkooda weeyi hadduu cagaha soo jiido waxaa laga yaabaa qofka in hawlihiisoo dhan waagu ka baryo kan kale digdigtana waxaa laga yaabaa inuu xoogay xagga iyo fudaydka xigo laakiin socodka ugu wacan weeye laakiin qofka abuurkiisa ma bedelayo oo dee waa waxyaalaha aan aynaan awooddabaw lahayn socodkii nebigan soconaya soomaaliduna markay yidhahdeen dacwadii socodkeeda ka tagtay ee kii nebiga gaari weyday maxaa dacwihii nebi isu keenay halkaa waxoogay qaladee ka galeen